wakana huwa cudumay haaday amiiran amiir yahaadi cala lbasra magaalada basra iyo amiiran haayo faxamida huwa cutbo yani macdiyay allaha tacaala ilahay macdi waasnaa huwa cutbo amaanay aleyhi ala llahi taala ilahay korshay amaan uma gaala cudbo may kagole ma bacdu bacd almadkuuri kan hadla sheegi bacdi shay faina adunyaa addunya qad aadanat ogaahiday bisurmin gahow ya ogaahidi wawala jesati hadaa-an yani jadaaliye an jesati wahadahay wahay wawala jesatay hadaa-an hadaa yani waa kay masalamkeeda iyo jesati wa ey saricatan wa hadaa-an musricatan saricatan halatati degdegaas iyo jesati walam yabka minha min addunya addunyaysa ma ilaa subaabatn goror lay baagahaad ka subaabati linaa-i weelki lamid e yatasaab gororiyaayo ha subaabadeede saaxibuhaa subaabadeede saaxibsana gororiyaa wainakum ising muntakiluuna ku guuraw yating minha min adunyaa ku guurasan ilaa daarin an guuro doontaan daartaas oo laa zawaala lahaa lidaari daarteede zuulonhaan hawlisela baagaadayo lunzuulaan fantakiloo guura bikayri ma bixadratikum xaaliradin walihadi kan khayr badan la guuraa mayn maywali fainahu shaniye gad dukira lana unumay linin sheegay ana alxajara shiid yulgaa huwa xajar ini liridiya linin sheegi min shafiri jahanama jahanama gowsha likiridi fayawi huwa xajar kaas hoobdaw fiiha fi jahanama kahoobdaw linin sheegi sabciina tadwaatan hoobdaw caaman min caamin sanade karifan yacbiraay caaman fasirjawaako laa yudriku huwa xajarkaas ndeerana lahaa lijahanam hal usugnaaday gacran sarshe ndeeraan walayak dhaarday lakum laana hiya jahanamadaas laguuyay oo laguuyay afacjibtum liyaabtena boolke liyaabtena walakad dukira lana unamalimin sheegay maarti kusheekoynad ana ma aladigi bayna misraacayni lamada janib dhahdiyo haadi min masaariic ljanati jinad ilbaabshe lamadi janib dhahdiyo haadi masiratu arbaciina fartun socodkoodi miyayo caman min caamin sanad eh walaa yatiyana maray oo maray calayhi yani waa kay mayba mareeye yawmunga mare walaa yatiyana maray oo maray calayhi yani yawmun wahuwa kakeedun calayhi cala lbaabi baabki korshay maray yawmun yong ye mare walhaal huwa yoon yani waa kay baab ilbaabkasoyna kakiidun yani kii labuuyaw eye hahe yani waa kay kii labu kakid eya ki o mumtaniun kii buismaw eye min aziami aridi darteed walagad ra'aytuni walagad ra'aytu nafsi naftaya arag yeeri saabica sabcatin todod gofkan todoba kuweelaw an ahaa maca rasuulillahi lijarna sala allahu alayhi wasalam maalana una nin kusugnaan dacaamo dacaam nin kusugnaan ilaa waraabshajari geedhan dalis maahin hataa qarixatanti kuboogowto asdaabunaa dhabangyaalkana kuboogowto buryaalkan kuboogowan faltagatu helay burdatan macwiisto iyo helay fashagabtu dhambalayhaa burdudiya bayni wa bayna sacd bni malik sacd bin abi waqaas iyo ana dhasaan iyo dhambalani fatazartu anina kahoos gunduday binisfiha nisfi lburdati burdudiyeedahati nisfi anina yani kahoos gundudiy watazara sacdun usun binisfiha nisfi lburdati usun kahoos iridi fama asbaxa lyawma maalintan tan e mahaana mina nahal noomideey axadun mahaan ilaa asbaxa huwa ahadki sugahay waktigaas dhibaatadaas aroogi jari may haade geek amiiran ahaade calaa misrin magaalo korsheeyo amiiran ay misradaas min alamsaari magaalooyin kumide wa ini ana acuudu ilaahiya ilahiya kumegan gare an akuna ana ini ahaado fi nafsi nafsay dhadi ahaado cadiimanki suginaas wa cind allahi ilahi agdina sagiiran ki kiqiimo darano oo ki yar haado taasa ilahay kumen galeen rawahu xadiidka may weriyey ahay muslimun iyo weri aadana qawluhu aadanat qoli wa bimadil alifi aliftateegoshelaki aadanat ey aclamad ogaahidiyo qawluhu bisurminku qoli huwa bilamisaadialaki ey binkidaaciha gowshee ogaahidi wa fanaa'iha fanaa'i dunyaa wa qawluhu qawluhu qawlu cutbata wawala jesati hiya addunya xadaaan degdeg yaki jesati kaqoli huwa bixaain muhmalatin maftuucatin uma daalin mucjamatin mushadadatin uma alifin mamduda ay sariicatan degdeg iya bijeesati wa wasubabatu bilamisaadi lmuhmala saadoo dhibaclaan ee godkee la akriyay wahiya albakiyatu walaa hiraayke alyasiiratu yaro weelka jira wa wa gawluhu gawlu cudbata cudbo goolshay yatasaabu haka gooli huwa nafdagaasay bitajdiidilbaai ahaad yatasaabo baadasoo gablalhaayi haado horkii ahaati ee yajmacu kulmiyaw haa subaabadeede walkakeedu alkatiiru koobadan almumtaliyu buhuwa wa gawluhu garixadka gooli daysarad hati fiha burucun booqyaaliya dhati hati an khalid bn an khalid bin cumayri khalid bin cumer mayl kuriya alcadawiy gabilsi cadawi langisbay kaala khalid mayra kadaba may khudba akriyay na un may nin khudba akriyay cudbat bnu gazwana saxaabigo lera nin khudba akri wa kana huwa cudbog mayaaday waktidaaso nin khudba akriyaay amiiran amiir yahaaday cala lbasra magaaladan basro lera iyo amiiran haayo a faxamida huwa cudbo macdiyay allaha tacaala ilahay macdi watanaahuwa cudba amaanay alla aleyhi allalahi taala amaano uma qaala cutbatu cudba may kagoolay ama bacdu bacd almadkuuri kala sheegi bacdi she faina adunyaa addunya kad aadanat hiya addunye may ogaahiday bisurmin gohaw iyo ogaahidi addunye may ogaahiday gohaw ogaahidi ari wawalad hiya addunye jesati hadaa yani degdeg yaka jesati musri yani sariicatan haal etati degdegaas hiya addunye jesati hadaa haal degdegaaso jesati walam yabqa mabaagaan min minha min addunya addunyada hadda nong laiskamashguuliya heshe mabaagaan ilaa subaabatun walyaro goror eh ka subaabat linaai weel gororishey lamid ma walkala mabaagaan wali oo saafishahay addunyaha hormaray dhamaadiya lay saxaabigan jaliilka mantusaadlahay ma dheerahay wa yani waa kay kun i dhowr sin yani kun iyonyo shan boqol oo kalise lakuroog amantusadadlahay kun i afar boqol i dhowra lakuroog yani ma baagahaner yani ilaa subaabatun gororlay baagaadi ka subaabat linaai wel gorishay lamid iyo kataabo gororiyaw aa subaabadiede saaxib waa saaxibsha dhuraayo gororiyaw war yaro galana ku dhuraw oo kale addunya kubaagahateeri wainakum ising muntakiluna ku guuraw yating minha min addunya addunya shee ku guurasan ilaa daarigan guurasan daartaas oo laa zawaala laha lidaari daarteeda zulon laha daaro aakhiriyan guurasan wa isin dhon dabro rudo doono oo aakhira languure oo meel waana welishee lankuzuulan wa daartaas oo laa zawaala laha lidaari daartin addunya daartabaas wa laakin daaran tabanelin guure eresanta gilo guura werimana bikayrin mashay kaan kheer badan laguura bihadrati kongobdin haadi xaadirkin haadi adunyanti roogdan camal fayle amal aliman walcamal saalax laguura saasan rajeel fantagilo guura bikayri ma bihadratikum xaadiridin xaadiridin wali haadi wali hadda addunya marki roogdan kaan kheer badan oo camal suubon i iman e kaasoy laguura may weli fainaw shaniye gadu dukira lana on maylinin sheegay meelilin jeedas ana alxajara shid yali nin sheegay yulgaa huwa xajarkaas lariday fi shafiri jahanam fi jahanama jahan fi janibi jahanam jahanama gowshe shidlakarid yali nin sheegi rasuulka nin sheegi xadiiska mudani wa fayahwi huwa xajarkaasoy hoobaday fiha fi jahanam sabciina todobaatan ka hoobadaay caaman min caamin sanida todobaatan sin ka hoobadaay yali nin sheegi sin guduwintu laa yudrik huwa xajarkaaso indeeraan lahaa lijahanam hal usugnaaday dhacran salshe indeeraan sidku siga salshe ilaa todobaatan sinandeernalinsheegsiinwint waana walahi akdaarday latumlaana hiya jaanamadaas la buuyay oo la buuyay dada bin aadam iyo shilay ahay annaas lcijaara laylka buuye yani afa ajirtum liyaartena goolka liyaabasana ana walakad dukira walanshe waninhusilana onalinsheegi ana ma bayna misraacayni yani misraacen aybu aha oo yani ildaarka janada jilbaabka janada jeeska jeeskama misraacin lere jilbaabka marki lakugalo oo kale jeeski jees malaha kaas oo kale misraacin jaanibeen wa ana ma aladigi bayna misraacayni lamada jilbaabka lamadis jeeso tahaadi oo min masaariic ljanati janada yani waa kay jeesiyaal jilbaabshe jeesiyaalshena kumida janada jilbaabshe jeesiyaalshena a lamadaas gees ini dhonyin inti jeeska ini jeeska ini dhonyin masiratu arbaciina afartun makaano socodkeeda dhonyin cama min amin alinin sheegi zinad ilbaabyaal sina saasaan weyni halki ilbaaba lamidis jesos afartun sin landhaha dareere leymana saasatu wala yatiyana maray oo maray caleyhi cala lbaabi ilbaabka saasan win yawman maalin yaha mara doon walhaalua baabka sidena kakeedon mamluun ki labuuyaw ay min azixaami min ajli zixaami cariri daraadedla labuuyaw oo buisma ilbaabka sidena oo dadka daraayan sin badayin wa janadana dadka daraayan saasaan badayin walakad ra'aytuni walakad ra'aytu nafsi naftay yaradi saabia sabatin todoba kan todoba kuelan halanaha maca rasuulillahi lijara sala allahu alayhi wasalam maalana una nin kusugnaan dacaamun dacaam raashin nin kusugnaan ilaa waraqu shajari geed hanbalis maahin geed eclentis ma wal kale laamo unjarneehna marti hataa garixatilaa kubooqowto ajdaaduna jamcu shidqin shadqin iyo shidqin lamadaba jirana washidqaani naaxiyat alfami afka lamid geesoodlay min baadini lkhadayni laba dhaban hoosiyo wa gurkean gurseedan wa hataa daryaxsanti kuboogowto ajdaabuna gurseedan kuboogo wa ajdaabyaalkan kuboogo waano yani may welay xaywaan bini aadan malnkasargal walnuguloola kariyaayo saase ilahi nkasargal kalkun walaan hambalan oo tartarsan lay hoobka ama boogowtiya dhaymana hataa daryax saase sawaan amanin guruk waydiyaaniyo ibkaasa lahamari faltakato gurbiyay helay ey wajadtu oo kale waa burdatan macwisto yaheri anoo dareera yani sikade hoose oh, yaalo la argi macwisto faltaqadtu gurbi yani faltaqadtu ah, ha gurbi siday burdatan macwisto ha gurbi fashagabtu dhambalay ha burdadeeda ka bayni ana beenkay wa bayna sacd bni mali yani waa kay sacd binu mali maylakasay sacd bin abi waqaasa mashhuurkay maaligna hawshay bu ah abi waqaas kunila hawshay kunidis wa bayna sacd bni waahay mali khaalu nabiy rasuulka abtishay lanka geesadahay aadano dhambalmiyalymana sal tarignilamdinigo fatazartu ana kahoos iriday binisbiha nisfil burdati burdadi nisfi ana kahoos iridi gasilan hoos iridi watazara sacdun sacd hoos iriday binisbiha nisfi burdati sifarkan kabahanaayumana burdadi hadayt nisfi sacdu sun kahoos iridi geekanahe waa ko fama asbaxa maahan alyawma maalintan mina unhal noomiday axadun mahaana ilaa asbaxa alaxadu axadkaas geeka nagada amiiran ayyu geek nicmi hadilaka jarib kaas wala mariyo calaa mislin magaalo korsho amiirin ay saan hadda basra amiirinka wakana amiiran alalbasra mahayn kolka yani sida amiirin ay magaalo amiirinka min alamsaari oo kale amsa misradaas oo min alamsaari magaalayaal kumide waini an acuudu may megan gale bilahi ilahiya ku megan gale an akuna ini an haado fi nafsi nafsay dhahdiya cadiimanki isliwiin haal anina langwin inis arago dasulon amada kuinfisar wa cind allahi ilahi disna sagiiranki kiimo doron ana kahaada taasa ilahay kumegan gale may wele hadi yani yani wa kay naftatida sawinato ilahi agdisgimankalaahin beswa may haboona yani dadka oo sagiir ka haato cind allahi cadiim ka haato kawa may ure wa desk yani wa kay muslimun muslim ya uri gawluhu gawlu yani gawlu cutbata cutbo gool shay aadanat gooli huwa bimadil bimadil alifi alifti teegow shay aadanat ay yani aliftaas teg midowkaasalajeeda teegow ey aclamad hiya addunya ogaahidiyo bisurmin yani gahow ya ogaahi qawlu qawl raawi ama qawlu qawl cutbata bisurminka gooli huwa surmago bilami saadi saadka golowshe laafrig ay binkidaaciha inkidaaci dunya addunya gohaw shee ogaahidi wa fanaa'iha wa bifanaa'iha fanaa'i dunya addunya tabaw shee ogaahidi wa wa qawluho jeesiti hiya addunya xadaa haalatati degdegaasha gooli huwa xadaa'agaasoy bixaain alaakri cadaso muhmalatin ladhibaatiri maftuucatin la kordhay xadaa famadaalin alaakri mucjamatin la dhabisi ay musadadatin la shiri xadaa uma alifin alaki aliftaas oo mamdudatin isegi xazaa haalatadi degdegaas ay sariicatan wa huwa ladi addunyada jeesati xazaa haalatati degdegaas ay sariicatan haalatati degdegaas oo jeesati ay wasubaabatu subaabo bilamisaadi saadka gotiya laakriye almuhmalati la dhegactiri saadkaas o almuhmalati la dhegactiri gotiya laakriye subaaba wahiya subaabad albaqiyatu walyaro baaqeho alyasiratu yaro weel gorisheewa wa gawluhu gawlu cudmata yatasaabo goridiyowka gooli huwa lafdagaasay bitajdiidilbaai baadashiska yatasaabo baadaso gablalhaayi haasi ee yajmacu huwa rajulka kulmiyaw saaxibka kulmiyaw haa subaabadeeda kulmiya oo kale wa walkakidu kakid maylare alkairu kanoo badano almumtali buhi waay waqawluhu qawl cutbata gariixadka qooli huwa bifatxi lkaafi gaafto kordhoshe laaki gariixad wakasri raai gari ey saarad hiya ahaatay fiiha guruxun sarad guruxun boogyaari ahaatay saarat guruxun boogyaali ahaatay fiha fil yani wa kayan fiha yani fi lashdaaqi fiha fi lashdaaqi gurufte dhahdiyo iyo booghaati mana waan abi musa alashcari radia lahu taala an baabzuhdrakijanoli radi lahu taala anhu qaala asaabu rasul ini zaahidin hayano diintin dan halgamaayano dhibaatadaasa maren karlangada maren undurlanga maren ambada ama jiraan tusihaad waan abi musa alashcari radia lahu taala anhu qaala abi musa may kagora lana unya ninbidi aishatu radi allahu taala anha ninbidi kisaan garbusara ninbidi waisaaran kalilan adag lamad bakaala meerte gubila rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shela gobloodi fi hadayni lamadangalaka gobloodi khushuunat lcaisha dalilin aya akrajat aishatu ananah ninbidi radi allahu taala anha abi musa mayle aisha ninbidi kisaan garbusaarka waisaaran osgundugo ninbidi kalilan lamadob ad adag qaalat aisha deed meerte gubila rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shee la gobloodi fi hadayn lamadan ala ka gobloodi lamadan sugan kakan ya rasuulka manaha mutarafi yani lang raaxoysadaayo nolol fayl leo karshay nugele mahayno lamadan adeega badno oo marbo derbaalka ah, arahayta lamadan rasulka darshay hada jareel ka gobloodi mutafaqun aleyh kolkan aish yani nolola ariirshay oo asaabu rasuul hamaraayen ah rasuulullahi amaraay taasana natusiyaay mutafaqun aleyh wa can sacd bni abi waqas radi allahu taala anhu qaala saabmay ka goolash ini ana laawal lcarabi sacd bin abias sacd bin malik yadaa moodan ila ini ana laawal lcarabi arabkan horeeye aha ramaa huwa awalku sidee gamay bisahmin gamon gami fi sabiil lahi gami aninka horeeye walakad kuna unmay aadi jarnay waktigii on dintan hakorweerani nakzu duulanay maca rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha maasheli duulani ma lana un manin sugnaan acaamu manin sugnaan ilaa warag lxublati yani wa kay abogii ambalismaahin wahada kan maahin astamru abagin eh hataa in kana hataa inhu shaniye kana axadunaa koo kana may haaday layalac huwa axadka ki dijiya kama talacu shaato sayda sidan dijiyaa soo kalen dijiyaay ma laho lima yani la lima ma lahu inin sugnaanay khildon dheeho inin sugnaan mutafaqun caleyh alxublatu bilamilxaa ilmuhmala iskan ildaa ilmuwaxada wahiya xubladu iwasamru abagdu nawcaani lama noo oo macruufaani lakasaw min shajar baadiya baadi geedasha kumida wa an sacd bni abi waqaas sacd bni malik lay waay awshay malik alankasa abi waqaas sunyatu abihi radia allahu taala anhu qaala sacd may kagolay ini ana laawal lcarabi carabkin horeeye ahaa famaa huwa awalku suge gamay bisahmin gamon gami fi sabiil illahi gamonka gamay oo gaalada soo jihaada gamon gami lankin horey anu waayari mana walagad kuna una mayhanay nafzu naxnu na kudulaw ya adijani maca rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha maashe dulimaada na bahani ma lanaa nin kusugnaana dacaamun dacaam nin kusugnaan ilaa warag lxublati abogi hambalis maahin misne ilaa warag lxublati yani wa kay masalan yani abogi hambalis maahin wahada kan maahin asamuru kan oo abogin e samur maahin guracna dadkueran dadna samur eraayan a yani saaso ankal yani xublada may kale xublada geed ad geed baadiyeedlay mana ilaa waraagulxublati xubladi geedi xubla leraay hambaliya maahin oob xublada goonuler samruna goonuler marmar wal iskalabe lamadaba meeliliseeraay adag lailiseeraay yani wa ka taahi yani ilaa waraagulxublati abag abagi yani hambalis maahin wahada kan maahin asamru abagin e maahin hadi kalen lama geedlakuel mana hataa inhushaniye inta mukafafu laanka dongoy hataa inuu shaniye yani kana ahaduna ahad kana may bahaaday yani tan waahay marmarna xublada may kala leray sarmaangna wa lera mana xublada marmar ma lana una nin kusugnaan dacaam dacaam nin kusugnaan ilaa waragulxublati sarmaanti yani ambaliya maahin wahadakan maahin asamuru abagin e maahin hataa inhu shaniye kana ahaduna ahad kana may haaday layalacu huwa ahadka kidijya yahaadi kamaa sidi talacu shaatu ridan dijihaas oo kale tusan dijihay maa lahu yani maa lahu lishay lishay shaygusa dijiyaw inayn sugnaan khildun dheeho inayn sugnaan shaygusa dijiyaw wal oon tusto oo ma wal kalanka jara manahan bali tusige irinkiisa in dijihay oo kale ma wal kalanka jarna dijiyanel hataa inushaniya kana ahadunaa kookan mayaade layalauki dijiyaw ahaadi e yatagawab an lalijeed dijiyahay kama talacu shaatu ahay shaasada sidan dijiyaaso albacra tusindijiyaas oo kale tusindijiyaay maa lahu lilbacri tuftiyeede inin sugnaan khildun dhehe inin sugnaan sa tusta oo kale oo walkabarsanayna dijiyaay kalku yani si oo lamiirkasnadan ogaas kama talacu shaatu reeda sindijiyaas albacra tustan dijiyaas oo kalen dijiyaay maa lahu lilbacri tuftiyeeden inin sugnaan khildun dheeho inin sugnaane tusti nafti eedha dijiyaay mutafaqun caleyh alxublat bilamilha iyo laaki hada solmmalati ladhibaatiri waskan bai xubla bada solmo agati dhadagisuwaya xublada iyo ne wasamur samurba nawcaani lama yani waa kay lama nooc waay ay nawceenkaas oo macrufaani taas horta sarmaangaha xublo sarmaan wa kan yani nayba samurkana qura iyo nayo abag walileroobsaas wahiya xublada oo sarmaante i wasamur abagaba nawcaani macrufaani min shajar lbaadiya wa وan abi hurayrata radi alahu taala anhu qal abi hurayra may kole qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may kole allahuma ajcal ilahu wel riska ali muhamadin muhamad helsi irsaagdiyo wel dutan godka wel mutafaqun caleyh qala ahllugati wlgarib wallugati wlgarib merena macnaa dutan maylanijede mashay o yasudu duudow aramaga ruux baagielaw wal ruux naftalaylikara reebaw naftalaylikaceliyo hanasalere ay qala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsi may kadoaysada alahi may kagole allahuma ya allah aleeyo ijcal weel riska ali muhamadin muhamad ehel shayin gurisho weel gootan gootulkisaai kuweel walyago kafilan kuweel waay san rasulka daasi mutafakun aleyk al ahli lugati ahlilug algaribi ahlulgaribi meerena macnaa kuutan kuutan macnaheedi arabi ahaan maylamijeede maa shayin waay yasuduhu amaaga duudaw aramaga ruuxu baaqyeela ruux wal baaqyeelayo oo ye lere ruub lere rasulka zaahinimadiis iyo nololis ari nololis aririhaji dalil jamay ka doaysadaay taasa ka doaysadaay waan abi hurayrata radi allahu taala anhu gaal abi hurayra may ka golay eh? wallahi ladi macbuda ka dhaarday laa ilaha ilaha kalanjan ilaa huwa usmaayn in kuntu inhu shaniye kuntuan may bahaaday la actamidu ki uskunaw bikabidi beerka iya usyaay cala ardi dul ka tiiriyaay min aljuuci min ajli ljuuci gaajo darteed wain kuntu wainhu shaniye kuntuan may bahaaday la shadu ki hirow alcajara shida hidaay calaa badni ololaday min min aljuuci min ajli ljuuci gaadi darteed walagad gacadtu fadheeday yawman fi yawmin maalinkoo fadheed maalintoo fadheeday calaa bariigin bariig naasi dadku wadadooda korshee fadheede aladi bariigaas oo yakrujuna yo bahan minhu min abariig famara mahi maray abubakrin abubakar yahi mari fasaltu suaali hu abaabakare suaali an aayatin a suaal can tafsiri aayatin aayad fasirshi aayaddaas min kitaab illahi tacaala ilahay kitaabshay kumide ma saaltu anin suaalnahu abaabakar ilaa liyushbica ini derjiyole insuar ini ani derji aayatulinfaaq oo kale aayadoo nafaqi wal saasay dadko langobolstank wal soo dhice y iyo warsaday macnama kufadaaneerimayna kufadahay fahmo mugarodi kawedoodha famara maray walam yafcal mafalnay miiwed meeri uma marana biya bogodaynhay maray cumar cumar yahay maray fasaltu suaali cumara suaali can aayatin can tafsiri aayatin aayad fasirshee suaali aayadaaso min kitaab illahi tacaala ilahay kitaabshay kumid e ma saaltu an sual cumar an sual ila liyusbica huwa cumar ini derjiyo niyan iderji maahin falama famara huwa cumar mari falam yafcal mafalnay usun horey maskubahi waay yani uma mara biana gobodayn hay maray annabiyu nabiga hay mari sala allahu alayhi wasalam fatabasama huwa rasuulka basri xiina wakti raaa huwa rasuulka aragay niyan yariga basri wacrafa huwa rasuulka kasi ma fi waji wajigay walihadi yani iya kasi wama fi nafsi naftay wali uma qaala nabiyna may kagolay abahirin ya abahirin ya nurki aabiheedo gulton may kagolay labeyka kaajiibi ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo min ayna hada laban wantantan ente kakoyti yani wa kay alxig heleel de alxig heleela yari yani labeyka kaajiibi ya rasuul allah qaala nabiy mary alxig haba wamada wa rasuulka taway fatabactu anin rayu rasuulka ray fadakala rasuulka gali fa faastadinu faastadana yani faastadinu ana anin idin dalabi faadina huwa rasulka edmaliyangadmi fadakaltu gali fawajadta huwa rasulka heli labanan wan ya heli fika daxin emeelka jarto faqaala nabiyna omayka goole min ayna hada laban wanta unta ku ahaati gaalu xaadirinti diroogan helki meerena aadamay hadiyeeyhu labankan lakadlahanta fulana wakin hadiyoy aw fulanatun ama hibleekin shanti qaala nabiy mare abahirin ya abahirin yaanyurki aabiso bulton may ka golay labeeka kaajiibi ya rasuul allahi qaala nabiy mare alxig heleel ila ahli sufa dersidi helshe bamba fadaco n weerhm ahlu sufan weer liilyajriyan dhaanta ink weer qaala abu hurayra may ka golay wa ahlu sufati jersada helje alyaaful islaami islaamka martiidis waay laa ya'wuna manduma maayan calaa ahlin ehel korshay manduma maayan walaa calaa maalina manduma maayan walaa calaa axadin aad korshayna manduma maayan wakana shanu shanag mayaada idaa atat hadi koytoho ahlu sufa hadin koyto sadakatun sada hu idaa atat hadi koytohu annabiya wa sadagat nkoyke bacta nabiy dire biha bisadagati sakadaas maamayo ilahi ilaah lisufaan dire walam yatanawal huwa rasulka magaado minha min asadagati sha makugaado waida atat adikoyso anabiy hadiyatu nkoyton arsala anabiy nabo diray ilayhim ila ahli sufa ahlu sufya walan ku dire waasaaba nabiya siya minha min alhadiya waashraka nabiy naba widaajiyey hum ahla sufa fiha fisa hadiyati widaajiye fasaa may murugeliyey taas horta isaanagaada jarti fasaamay murugeliyey tirigeliyeyan dalika alqawl golkaas rasuulka babasufan wer yari kaasay murgelidi a fakultu fi nafsi nafta isla hadlaynaysara wamaa hada laban wantuntan may taraas yani fi ahli sufa ahlu saf dhahdiyo diladhiko ma intaraas yaabuwasaysar kuntu ani bahaaday axaka ki xagnama badan haari an usiiba inan asiiba min hada labani wantuntan hijak asiiba sharbatan halmardhamo sharbadaasoo atagawa an hoogaysdo biha tangaluso foob ladhadig walman taraaso hadii baata gaajikadiraasa dareerwaysa marko dhan walaago dhan lakero kifay lahaysisa isariyalay faidaa jaa-u hadhow teedin hoobakooya wa amara rasuulka amaro ni ani amar fakuntu an haaday lay ana ani haaday odikisiya him ahlusufya siye waabanifa indeerne bareed yani dhamaadaan dhowto wamaa casaa may mudna an yabluga ini de wamaa casaa may mudunyi an yabluga ini deero niyan min hada labaniyo wantan ahlusuf hadi lang iibiyelero anag ililiyar wala hakoo deeray walam yakun mahaan yani hata ifaylahays walaaw yarka badasasarl walam yakun mahaan min daacati illahi ilahi daacadis wa daacati rasuuli rasuulillahi ala rasuul sha adiyowshay sala allahu alayhi wasalam na budun deegtong mahaana melunku mer malunku bir maln male rasuulka laadiyo ilahi laadilay maahin waan ma ifaylahays inen marku kabayliyaro melin birn faataytu silwelo malen seedi erihum ahlu sufyan seedi fadacawtum weerayhum ahlu sufa faaqbalu hakaabireen hortuba hoobla weeri kasa jira hakaabireen habeen wastadanu idin dalabeen faadina huwa rasuulka idinlahm liahli sufa waakaduu ahlu sufa gobsadeen majaalisa makaani fidhiyaalsho gobsadeen min albeyti gurigiya makaani fidhiyaalki gobsada jaramfadheed jaran fadheede qaala nabiyu naomayka gore ya abahirin abahiro kunyatun liabi hurayra lay wa hurayra yani tasir hurayrati yaanyuradi wa hirina megalo yani tan ajeelada jaris rasul markisudankanaadi yani azakaru khayru min alunta era jaray megili bilaan migila khayr badan ha yaanyurki awshe in kheyr badan eri jari dadka abu hurayra tairaan hurayra yaanyuradi awshe yaraan rasuulka nabahidi yaanyurki awshe yaray tan rasuulka jeera eri jari mana mayali liana dakar yani wa kayh dakara fayle lgolanku fayle kalku ya abahiringa yaray kulton may kagolay labeka kaajiibi ya rasuul allah qala rasuulka may kagolay kud kaas alinaa lay aha mafulki mado weelka anadka jarta kaas faacdi si him ahlusufa si weelka yani hay saydulqawmi khadimuhum waaha yani wa kay masalan yani wa kay masalan saaso qoomka siidsomaybuwa kaan khaadimaayo wala siyaw haddana yani lanka khaadimka reeda garews wanga meel madhigado nasiibshay oo wasdhamaada kalkun khud gaada liyareleymana faacbisi in ahlu tufsingibi baal abu hureyra may ka golay faakadtu gaadi algadaha meelka gaadi fa fajacaltu weli ucdi fajacaltu gudugali afaalshirooa ucdi iniansiyahi hal labana wanti arajula ofsiya fayashrab rajul rajulki dhama hata yarwah rajulka inti kuderga uma yarud rajul rajulki radiya alina alaya korkey radiya uma yarud rajul rajulki algada melki alaya korkey radiya faudi anasiya rajulki faudi anasiya i algadahaadan arajula rajulka kal siya fayashrab rajul dhama hata yarwah rajulka intiya kuderga hal sufiki triyonagdi uma yarud rajulki radiya alaya algada melki radiya fayashrab dhama hata yarwa yani waka inti kuderga uma yarud rajul rajul alaya kolkalkadaa dadkiyahaka wareejiyo nagdaylankas waraabe hadhiibey waraabe waliha wedo wede bacatanteytuntingiyolow ila nabi nawankiyolow sala allahu alayhi wasalam walhalkadraw yalqawma goomkina dherigen kulum kula qawmi aana ku dherigen faakada huwa rasuulka gaadi oo gaadi fawalac rasuulka dijehi algadaha alaa yadi galandiska diji fanadara nabiy nabog daymooda ilaya nahayday ay fatabasama nabiy nabo reed muusoda igosoli waa faqaala nabiy nahumayr abahirin ya abahirin kulay nafsa hadan walaka ijiray hadin alaga hayteerimana abahirin gultu may kagolay labeka ya rasuul allah qaala nabiy nahu may kagolay soo gasalow bakitu ana wa anta ani ad lehirni alaga hayte teerimana gultan may kagolay sadagta runga sheegdi ya rasuul allah walusun malay islaani abi hurayra diya kolkun yani waa kay waa ku dadki dhan wala waraabi waanasriya wantinka jaran walba mahaka deeraas laa isoo dhay baa sheegay qaala abu yani qaala nabiy nahu may kagolay aha ogcod fadhow fadhaw soogto ermana tartiiban fadhaw fashrab heed waana dhang fakacadtu fadheediya reeb yureeri fasharibtu dhami ma ajid anan helaane dhami laho lilabani wanti eede maslakan makaan maro inin helaan sin wadaay yani idooga dhonga galeyha afarta gibli busiman dhon deregyeri gaal abu hurayr may kagolay gaala nabiy naumere faarini itusib weelki madegna madadegna ha itusib faacdaytu si ayua nabiy algadaaci meelkisi yani faxamid allaha tacaala faxamidahu rasulka macdi allaha taala ang macdi wasama bismi illahi yari washarib anabiy nabo dhamayreed alfadlata meel goliga jariya dhamaystira mucjizu korkun rawa buaari buaariya waaji uriyey an abi hurairata radi allahu taala anhu qala abu hurayra may ka wallahi ladi macbuda kadaarada la ilaha ila aka lanjana ila huwa usmaain in kuntu in hushaniye intu muhafafo in kuntu in hushaniye yani wa la actamidu in hushaniye la actamidu ananaki uskudaw yahaad bikabidi beerka iyo uskudaay cala alardi dhulka dhulka korshe beerkus iyaay min aljuuci min ajli ljuuci gaajo daraadeed wain kuntu wain hushaaniye kuntu an may bahaaday la ashadu gaajo daraadiya beerka dhulka yani jiifadaayo iskadaayo daskana walkasiana isgambiyaayo beerka dhulka saaraay gaajo daraadiya saasun welay mamaaman weelna ma ohayn wain kuntu wain hushaaniye kuntu an may bahaaday la ashadu ana anaki hiraw alcajala shiida hiraayo calaa badani faloladay korshe shiidka hiraayo min aljuuci min ajli ljuuci gaajo darteed raajid may baho badato yani siikalalan iraw holooladan dhahdiya yani mindheere sadeeyayaan eh, eh, wal aamano walaagi xaraaradi kadereeriyan hoob waaya mindheere naftiyo isrugaayaan holooladi ba yani wakay masalan duuriyaas yani saacidinti hor erisaleen oo kale mindheer jururub iyo walfaasa guriya yani mindheer jururubda mana gaajo hoos dadgawto yani marka danbe hindho hinbitamile sirrugti walfaasa guri gareegda sidihama mana yani kalkun wa in kuntu wa in hushaaniya kuntoon may bahaaday la shad ki yani hiraw ahaad alxajara shida hiraay alaa badni oloolada korshe shiidki hiraay min aljooci min ajri aljooci shiidkan goboogshay hoob oloolada litaan kureelkiya walaago oo mindheere hodhaan kureel oo shiidayen iya walaago dame taasaan weeralay mana walagad facaltu walagad walagad lawalahi kadhaaraday dad xaqiiqi dhabaana gacadtu fadeedi yawman fi yawmin maalinto iya fadheeday calaa dariigin dariigi nnaasi dadka wadadooda korsho iya fadheedi aladi dariigaas o yafrujuna dadka bahayang minhu min adariigi dariigasoy ku bahayang afadheedi meela dadka marayaan iyo meela fadheedi aley ahi meela fadheedi uma mara mayha maray bian gobdahay maray annabiyu nabagahay mari melasinguri ma uma mara nabiyu nabaga maray bian gobdaya mari wa fatabasama yani rasuulka gosoli hataa riwaayo kala dhigaase ay ah, indika yani famara oo kale wa lakin bayn algosenga gilinti ziyaadat walkase famara abubakrin abubakar ahay maray fasaaltu suaali oo kala hu abubakara suaali anaayatin dhimile mana ziyaadas riwaay meerkalakayaalelelay fasaaltu suaali ho ababakar ya suaali markan horeyd ala aayatin ala tafsiri aayatin aayad fasirshee suaali aayadaas oo min kitaab ilahi taala ilahay kitaabshay kumide ma saaltu masualnahu ababakar masuan ila liyashbica ini derjiyo miyani derji aayadan infasir aayatulinfaaga warsadiyali aayadan infasirer usun aayadi lay infasir walanka kaan okal miilifahme yani imoodiyeri famara hu abubakar isku mari walam yafcal mafalni aba idaki jeeyay kuli ayatlinsaabtan wala danga kule tamiyer uma mara cumar cumar adina ay maray biyana gobda ay mari unti rasuulka ay marniyo lamadaas qof ay mare mo fasaltu suaalay hu anabiya suaalay an aayatin an tafsir hu fasaltu suaalay hu cumara suaalay an aayatin an tafsiri aayatin aayad fasirshe aayadaas o min kitaab ilahi taala ma saaltu an masuaal huwe waakay masalan bu cumar masuan ilaa liyashbica ini derjonian derdi aayada fahmo rees kuwadoo mawelme famara huwa cumar isuna mari falam yafcal mafalna wa untag dhamaati uma mara uleed uma marasiniga uma mara nabiyu nabaga maray bianahay mari sala allahu alayhi wasalam fatabasama rasuulka gosoday marki aragi xiina waktigii caabilahay rasuulka sala allahu alayh wasalam xiina waktigi yani maybua lisaan lxaali agnat can maqaalingalere mana lisaan lxaalka may dadku deegay hadal dadku deege lanka hoob dhibaataysanyo wijita iyo adku dareento fiirir dareemaso kiilahadla adin kinlahadlaane waan wakafahamsiyaa jir kalku yani abu hurayra o nta fidiyo jidkan fidiyo sadaafiye meel yani ay rasuulka barigi bafahmi fatabasama yani waa kay masalan ay fatabasama nabiy nabo muusadi xiina waktigi ra'aahu rasuulka aragayniani aragi wacarafa nabiy nabo may kasay ma aladi ya kasi fi waji wajiday kasugnaadi kashiiftaan oo muuqito rasuulka kasi wamaadiya kasi fi nafsi naftay kasugnaatay gaaje ya rasuulka dareemay may yara kasori uma qaala nabiy nabo may yaray abaahirin ya abaahirin yan yurki awsheeyo ultu anay kagola labeka kaajiibi hoa kar ya rasuul allahi qaala nabiy mer alxig haba haba ilaba وamad nabiy nabo tabi fatabactu rahy anabiya fadakala nabiy nabo gali fi beytiya gali faastadinu ana rasuulka gurigii bagalay anin kuhera maki kuheri badis ma lagalaw gofka hobla dareeras idun hobla galaw gofki dis ususku galo ad reerka kasugaas banaanka kasugaas markaasu badi hagale hagal markaas lakere kolku fadakala gali faastadinu weri mana ana idin dalabi faadina huwa rasulka edmayliyangadin hagala yari dadki idirogen hor iska toosen hagala lyari fadakaltu galiwa fawajada huwa rasulka helay labanan wan iya heli ika dain jar idadhasi hoobad dhah galo weelko fed iwal eebe meetan yeebe mana weelko fedo saas oo kale waugeydi dhimaletaas may weelan wareeg daraati malera fawajada nabiyu nabaga heli labanan caani iya heli ika dain emeelka jarta fakaala nabiyuna umay kagooley min ayna hada laban wantantan ente kagoyti makaogaana idir maanta ente kagoyti walan walskuhubsade wal diyaalo karsan ikaasaba badar sosaan e gaalo meerena yani ahda gaalo helki idirooge mere aadamay hadiyeeyey yani wa kay labanka kan e fulano hibloa lakaad lahanta kinshene kin hadiyoy lankonsaria kinsheni aw fulanatun ahibile kinshenti anadan qaala nabiyun aw may kagooley abahirin ya abahirin yanyurki aabisiyo kultan may kagooley labeka kaajib ya rasuul allah qaala nabiy mer halxig haleel ila ahlisufa darsidii helshen sew fadcu wer hreebas fadcu wer hum ahla sufa liink wer usi amiirshohay amiiru ahli sufa ah abi hurayr qaal abu hurayra may kagoolay waahlu sufati dirsada helshay alyaaful islaamiyu islaamka martidisu may walilahi awuna undumamaayan calaa ahlin eheliya undumamaayan xaasas ma leh walaa maalin maal undumamaayan nama lewa walaa calaa axadin axadka taclugunyindon hatama leh masaajidka surugan saganolan wakana shanu shanag may haaday ida atataikoysahu anabiya sadakatun sakinkoysiya bacda nabiy diraabiya bisadakat ileyh ilaa lisufaan diraay walam yatanaawal huwa rasuulka makaadaan mina mina sadakati halkumiday sheen habyaraate walyar sadakadaasun ku kaadaan mabanbinawayne maaman sadaka rasulka saga maaman awsaaku naasi gadatiraay waida atat hadii koysahu annabiya naba inkoyso hadiyatun hadii inkoysi arsala nabiy diraa ileyh ilaa lisufaan diraay waasaaba nabiy naba siibay minha baclaha bacd alhadiyati hadidaas balishaasiibaay waashraka nabiy widaajiyaay mahlu sufufiha fi lhadiyati widaajiyaay waashraka nabiy nabo lashirka nagdaaye hum ahlu sufu fiha fi lhadiya lashirka nagdaay fasaa may murugeliyeyni ana dalika lqawl golkas rasuulka ba anwer dadkaasiyari taasay murugeliydi fakultu may kagoolay fi nafsi lay rasulka madejanday hoosmay sale wamaa hada labanu wantantanga may mudug fi jalbi ahli sufa ahlu sufa dila bardhiko oo wantan dhiibiyaler may mudunti yaabua kuntu aniba aka ki xaqnima badan haaday an usiiba ini an asiibo min hada labani wantantan heshe ku asiib aniba haq badanaaday sharbatan muguhalmarnamo koota ku asiib sharbadaasoo atagawa ana kahogayslaayo hasufankaseedoota biya bisharba ba an kaag badanaay milkinsi waay say sareeleymaano hadin hadhowti fain jaa hadi kooyanba waamara wagad amara nabiy nawagan amroni ani amr fakuntu an hadin haadele ana ani haade ucdi ana ini anisiyaw him halisufi siya haade mana ay yani waa kay saas waay وama casa may mudunyi yani waa kay masalan saas way وama casa may mudunyi an yabluga ini deero ni an ideer min hada kan heshe o deer may mudunyi yani wamaa casaa ma mudun an yabluga وama casaa may mudunyi suaal hane mana isla islaadlaha ibda isla isu warsadaay wamaa casaa may mudunyi an yabluga ini deero ni an deer min hada labani wantantan h oo deerta may mudunto wantantan walaha oo deeray walmaha oo deero manaha dadkaasoo balan iibiyele walam yakun hasan mahaan min daacati illahi ilahi daacadiisna mahaan wa daacati rasuuli rasuulillahi ala rasuulka daacadiisna mahaane buddum tee deegtoon mahaan khalaasun fokasho mahaan wa mafarug meelunka roro mahaan wa meelunka fokado male daacada rasuulka daacada ilahi wali ilahay dadweel la weelalew rasuulullahi wali dadweel eroon la weelalew besi weelaw male faataytum seeday hum ahla sufa yan kutubay inseedi fadacawtum weeray hum ahla suf yan weeri faaqbal waa qaabile wasaadanu guriyoo kooyan idin dalaben wa faadima yani wa ka huwa rasuulkaedimlahulialisufan edimi agalaawa leri waakaduu galeen waakaduu gobsadeen majaalisa makaan fidiyaalsho min azayti gurugunka makaan ee fadheeden ya gobsadeen qaala nabiy naw may ka golay ya abahirin dhulkan may ka golay labeka ka ajiib ya rasuulallah qaala nabiy naw may golay hudgaas algadaxa emeelkan kan gaadaho wantan emeelka jarta gaada faacdi anta adasihim ahlu sufasi wantan tame qaala abu hurayra abu hurayra may ka golay faakadtu gaadi algadaxa emeelkaya gaadi alinaahi algada labana ismi algada meelka gaadi fajacalta may gud garay ucdi inansiya i yani wa kay alabana wankisiya arajula gofsiya fayaشrab rajul rajulki ama ata yarwah rajulka inti kudherig uma yarud rajul rajulka radiya alaya korka radiya algada meelka radiya faudi ananinsiyahi labanki arajula gofkalisiya fayaشrab rajul rajulki ama ata yarwah rajulka inti kuwa kunaado kudherig uma yarud rajulki radiya alaya korka algadaha meelka radiya yani wa kay fayasrab rajul rajulki dhama kokal hataa yani wa kay yarwa huwa rajulkantiudarusamaya rajul rajulki aleh kokalka daacimela inaga hata intahaytu ila an kiyolow ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabagunti ken kiyolow wakad rawiya walhaal kad rawiya alqawm qoomkini dherigen kulun kul lqawmi qoomki dhamaantooda dherigen faakada lkadaxa faakada huwa yani wa kay gaadayhin faakada nabiy nabo gaaday alkadaxa emeelka gaaday fawalaca nabiy nabo dijay alkadaxa dij alaa yadi yadi nabiy ka dijay fanadara nabiy nabo daymooday ilaa yaanantikahay daymooday fatabasama nabiy nabo basari ay musada hayday faqaala nabiy nabo wal oo yaable melikadiyale tacajub hay basalk may sheenay tacajub faqaala nabiy nabo may ka kagoola ya abahirin ya abahirin munaado oo minhu carfu nidaa ilay abahirin ya abahirin abahiro rusan may kagoolay labeyka ka ajiibi ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisiyo qaala nabiy nabo may goolay bakitu baagahaadi ana ani a anta ani ad laherniyo tookadum golson may kagoraysa daktaron asheg ya rasuulalahi waahay runtaw mana dadkidon dhirigin aragahay ani bindooka aragahay wa wal oo ad aragaaso waana un rumaysadaan oo kale mana may weli wanti hoodha imeelko laygol yarku jiran ad aragaasi yan tundadaha dhamen haddin waa ku aragahay tonti tiritiya kalku ma aragahay to ani ad laherniyo golson may kagolay ha yan yani aragahay rasuul allah yani sadaktaron asheg ya rasuulalah qaala nabiyna may kagolay udcud fedhow e fashrab dang sayr mana fidhow un um tartiiban fidhow fidaga suubsooy waana dhang wa oob gaajo doran jarta zabfayl alardatafaylan ama tarmidki oo kale wa o gocod fidhow fashrab dang fagacadtu yani waa kay fadheedi fasharibtu dhami waay sifaylen dhamahin wala aanidin dham yari mana faqaala nabiyna may kagoole ishrab dang marlamaad wako nagalilay fasharibtu dhami fama zaala nabiyna wamazul yagul nabiyna wa kagoolo ishrab dang xataa qultu ilaa ana kagool laa maya ma dhamaw miyal widow walahi ladi macbudaka dhaarda bacaa biya kaad hakabi bilxaqi multabisan haalka dhehanta bilxaqi hakadhehanta kabiya ka dhaarday ma ajidu man halaw lahu lilabani wantantan man halaw maslakan makana maraw man halaw meel oo maraas maleana dhon kolkan teegama deregi inti kuher mana taaso kolkan reed yani marmarka oo mabadan ini taaso marka samee laakin lanki abi hureyre oo kale ho talmid walbarada saas oo kale mis mujaahid o saase oo walaago oo iska toosan her isku dherigdamale kaa dalilan idan e dhangalile man kaala may ka goolay farini qala nabiy naomay ka golay fari tusini ani tusi faday tusiya hu anabiya nabog yatusi algadaa meelki fa meelki ano dhami yatusi faxmid allaha taala ilahi macdi mucjizadan tan e ilahay inka karaamey oo yani ilahi inka macdi watama nabiy nabog magacaabi washarib anabiy nabog dhami alfadlata wali bakidahay oo weelki kajarya dhami weel halin kore lisku wareejiyahay kan handhadhig kaas handhadhigna male mana muslimiinta iskumid la laa cadaawan jarbes sidii anay mana kan weelsha inta absaari imejar haninkoldambarkasla wasama washarib alfadla tarawama yura hadiska albukaariyo waan muhamed bni sirin muhamed bin sirin mucjizu kalkun dacaamka saasanbadidi mucjizu oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam saasisibkaas marahayaan ini hadii lafado walba lang waaysanaayo ye daliil ahaan liskusiyahay mana hadii lafadon laderigi karo laakin mahay dantanka jar mana rawa albukaariyo hadiska uriyey waan muhamed bni sirin muhamed bin sirin maylik uriy an abi hurayrata radi allahu taala gaala gaala abu hurayr may ka koray lakad ra'aytuni lawalahi akdhaarday dada xagiigi dhabaahana ra'aytuni ra'aytu nafsi nafsay wainii walhalini ana laakiro hoobdaw fi bayna minbari rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay minbar shay ilaa xujrati aisha aisha gawladiantin dhexaysa radi allahu tacaala canha kahoobdaw mabshiyan halaha kilamir dabooli calaya korkay lamir dabooli fayaji ljaiki kooya iya kooye fayalacu jaagu suge dijiya rijlaho jaagu suge lutisa dijiya calaa cunugi goorteeda kagorto aw saare wayara huwa rajulku maing argay ani anigo majnununki walang ahaa walahal maabiyan gobodaynan haane min jununin jununun jinhaan maabiya goboday mahani lang jooco gaajo maahin wala taas in galahayo limirdawolmaha gaajilay wari rawa buaari buaari melusdifiri rawlatu min riyaal ljana meelaka dhiharalay can muhamed ibni sirin mayl kuriyey yani fai failan faqiho muxadis ho ed caalim ehay muhamed bin sirin ruyada fasirsan eedanka dheer ahay can abi hurayrata radi allahu taala canhu qala abi hurayra may ka golay taabickabiir way muhamed bin sirin taabici raximah llahu an abi hurayraa radi allahu taala an qala abi hurayra may ka golay lakad raaytuni lakad raaytu lawalahi agdhaarday ka daxdigi dhab ahaan raaytuni raaytu nafsi naftayasarag walhaal ini ana la akiro hoobadaw la askududiyaw fi ma bayna minbari rasuuli ilahi sala allahu alay wasalam ilahi rasul shay minbar shay lakubilaaw ilaa xujrati ya ciisata ciise gawladiya radi allahu taala anha antin dhehaysa kadhiyawa sargeli maksiyan hala kawni maksiyan hal an aki o lamir daboolay alaya korkay lamiir dabooli oo melakaliyawa tarag yani mimbarki iyo nmel hadusa tilmaamahay ay rasuulka may ka tilmaamahin sala allahu alayhi wasalam maa bayna bayti wa mimbari rawlat min riyaal ljana laymana ade geed wal iskajijibiyey oo dadasee yani rawladaas lamado raka imika kutukido iya dadkuwal horel imika meeliyadahay yani asaabu rasuul meeli saasan ka dhiyaaye oo rasuulkana saas ka tilmaamay fal badnaanteed min riyaal beerjinaabu rasuulkeeda kalka yani hada xujrat caiشha meel hadi lai gabragi rasuulka nagasada goladi caiشha rasuulka alkaduugi kalka ma bayna beyti وaminbari beyti yani gabri ma bayna beyti ma bayna gabri وaminbari hawlato min riyaal ljana nagasmurdan yani saas ay reed isgoonka meelaka gohow yani ad ma dareema korta mana yani hadi wal iskadilay sunhaysade ay masaajidka naba kumidata fayalacu dijiyaay rasohay maylaya abi hureyga meelasa kadhiyaaya lay mana fayaji lja lankooya wa kooye carabta shaanisho may haay lankan hoob oo jamoowo misaas oo kale nagado soorta kukusuro ma jiran macnaha kalkun lankan ama jamoowe janglayladi oo kale yalayn macnaha fayaji ljaai ko kooyawa kooye fayalacu huwa jaagi dijiya rijla latisafi cunugi goortay dijiya ley kaanat yani tilka caadatuhum caadadiyo saasila may lari kaanat tilka taasi caadatuhum hati bilmajnuni hataa yafiga lanki jankil inta kumiro mayla kusaari jiran kalkun sidiya kooya kooye fayalaa udejiyay rijla rijla jaaiki ko lutis alaa nagi goorto o saare tartiibaan saare mana wayaraah huwa rajulki ma aragey ani aniba majnunun ahaye imalaye wayaraah wayadunu huwa rajulki meng malaye ani ani majnununki walang aha wama bian goboday mahane min junuunin jununun jigno gobday mahaan ma bian goboday mahan ila ljuuc lagaajilaysaas in suuciyaas in ridaas yari hawaama yurey xadiidka albukhaari dhibkaas yani nololaas cariiriga eh iya yani asaabu rasuul hamaren waa jintaha korwelen yona yani ma ilahay dersiye fardintiyon sabreno dhibkaasa marag ilaa yawm alqiyama ini radi allahu taala anhu laguro magaasho lahayo lunto ay mana wan aishata radi allahu taala canha qaalad aisha may kagolay tawufiya rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she loo suli wa dircuhu dircu rasuli rasuulka an burbirasayna hal marhunatun dilirendikiyat cinda yahuudiyin lanko yahuudi abdislan rendiki fi halaatiina sodonna lanka rendiki saacan min saacin suusa min shaciirin shaciire mutafaqun caleyh fan caiشhaa رadi الlahu taعala anha kalad caiشha may kagol twufiya rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam ilah rasul sha loobsadi wa dirchu dircu rasuli rasulka yani dirac shay ambuurbireedkayna haal marhunatn tilida hendikiyata inda yahudiyin yahuudka ogdisdan rendikay fi talaatiina bisababi talaatiina sodon sababkeeda lanka rendiki saacan min saacin suuse o min shacيirin shacيire sodon suuse rasulka idi tankadeegadi haku qaadi lankin yahuudka laku amaasadi sodomakisiyaayo yeeray war indhib markaasaan burbiraadkan haysay lerintikinseno diinta kolka dhibkaasa rasuulka sala allahu alay wasalam hirshe marin taasnayda diina an shaqeeyen khidmatu diin lay kasugnaayeen diintii dacwada rasuulka gudbiyaay addunya maraadiyaana yani saasa jartiy sawa lbukaariy bukaariy waadeed wariyey wa yani anasin mutafaqun aleyh adeed waan anasin radi allahu taala anhu qaala anas may ka goolay kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she rendiki yani dircahu dirca nabiy nabg dirca bishaciirin shaciirin rendiki tiadlay waay وama shaytan in rasuulka socdiya lay anas kaadim shay ila nabi nabagantika an socdi sala الlahu alayhi wasalam bikubsin musaaxiban ba baab musaaxibi lele musaaxiban haal ana la saaxibsana bikubsi shaciirin shaciir maunfidi ana la saaxibsana wa biihaalati candin la saaxibsana sanikatin door toontay walakad samictu dheegi hu rasuulka kudheegi yaqulu rasuulka halka koolaa dheegi sala الlahu alayhi wasalam ma asbaxa ma waa barisan liali muhamadin muxamed efsayman waa barisan saacun suusman waa barisan walaa amta huwa as yani wa kahelka walaa amtaman galbaysan saacun waay suusman galbaysan fainahum ina ahla ina ala muhamadin la tiscatu abyaatin sagaal goos waay sagaal gur waay sagaal zawji rasuulkana gabisaansatan sawal bukaari saasa dhegeedeed walaagasayar ya aadaha ndiibti rasuulka injelyeri maanfado iyo walaago yaro anjingeyeed welib doortoonti liska ama ay ananasi saas may tusiyaas yani nolole cariirse oo rasuulka iyo saabi seelshay kasugnaayeen waan anasin radi allahu taala anhu gaala anas may kagolay kana nabiy nabag yarendiki sala allahu alayhi wasalam dircahu dirca nabiy nabag dirac shamburbiraseye bishaciirin shaciiran rendiki waay shaciiraha deensidi taasa ren inti deentakinseno hayso rento diracan kan hamburbires wamashaytu socdiya ri anas ila nabiy an socda disko dheerahay hadda ku agagaabiyaan wamashaytu socda ila nabiy an socdi sala allahu alayhi wasalam bikubsi shaciirin musaaxiban haalana la saaxibsan iya socdi bikubsi shaciirin shaciir mahonfadiya wa ihaalatin wa biihaalatin can diin la saaxibsana ihaaladaas oo sanikatin mutagayiratin doortoontisi fasilo doone walakad samictu dheegi anabiya nabaga dheegi wala wallahi dhaardeekadafiigidabaan samictu dheegi anabiya dheeg yagolo nabaga haalka gola ma asbaxa ma ahaanim waa bariisan liali muhamadin liahli muhamed muhamed helshay saacun suus ma waa bariisan walaa amsaa saacun dus namagalbaysne rasulka l kudheegi eekanasagaagaynsey wainahum ina ala muhamadin muhamad helshayna la tiscatu abyaatin sagaal gooswaay sagaal guriya kakoobnaay saasata yani suuskana galbaysan waana galabtan andeerno sawal man weriye yani waakay masalan rawa buaari buaariy waadisna weri alihaalatu bikasri lhamza laafti ihaala ashaxmu an diin adaa'ibu dilaalsango wsanihatu wasanixatu sanixan maylere bnun yalaki sanixa wabilkhaai sanika sanika almucjama ladabisi sanika wahiya sanikada may bu aha almutagayiratu sano doorsoonti andi o weliba silidkay doorsoonti an abi hurayrata radi allahu taala canhu qala abi hurayra may kagole lagad raaytu aragyaari abi hurayra sabciina todobaatan sabciintaas oo min ahli sufa dersidii elsa kumid e ma minhum min sabciina todobaatan kumid han rajulun kumid han aleyhi cala rajuli rajulka korshayna iyi sidaa garbasaar han ima isaarun ima calayhi isaarun hoos gundigoyni korsheeyeye waima kisaan waima aleyhi ala rajuli rajul korsheey kisaan garbasaareeye kad rababu hideena fi acnaabihim ahlusuba hideena karkaas oo garbasaarkaas gaaban fi acnaabihim logumiyaalkood yakiireen minha min a yani siyaabi siyaabtasoy oo yo ahlusufa gaban may kumidaha aha maa soob ya kumide eh. yabluguhu asoobkusuge deeraw nisra saagayni lamada hoog nisyo deera lamada hoogda misr deraw ya kumide wamina min atiyaabi may kumidaha ma toob ya kumide yablugu deraw alkacbayni kacbeynka hoose dera kumide hooskooska hoose deraw fayajmac rajulu rajul kulmiyahu asawba darkiya biyadi galantiisa ka kulmiye may weli karaahiyata liajli karaahiyata an turaa la arago kahashadeed cawrat cawrat rajuli rajulka cawradiis la arago kahashadeed daraadiyan kulmiye tarjehra reebe wa ibkilhamariy mana asaabu rasuul diintan ha ka korweelen dacwad rawaana yuriy xadidka albuaariyo waan caisaa radi alahu taala anha kalada caisha may kagoolay kana firashu rasuuli ilahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay gololis may haatay min udmin magar middeedi haatay xashwuhu xashwal udmi xashwuhu xashwal firashide firashkuside qubowshayna liifan qubey mana timirta qubsheelakabuuye saasu mana yani saasay firashay kana firashu rasuuli ilahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay gololis haytay min udning magar migdad ya ku ahaati way magaar oo lamogdooyey la asaray lasoobi ya ku ahaati xashwaho dharkan hadda nugeelkan e mahayn xashwaho xashwal firaashi firaashka suga e yani buuyow shay ugow shay wala lakuubina liifon gubey mana kara la tole oo magar migdada la tole oo usuub kakan haddana yani may lakabuuye wal oo gub eh kolka usudan shiid oo kale walaaga saasa rasul firaashiha sala allahu alayhi wasalam sawa ma yura adeedka albukaariy buaariya weri xashwhu ey maa yuxshaa wala lakabuuya daakil alfiraashi firaashka hoosis lakabuuya liifun qubwa aliifu maylkajeed bikasrin fasukunin liif yani ma yakunu cala nakli timirto korshe walihaado mitla alxudub mitla alkhudubi jiidin jiidin almutashaabikati shisalgoon oo kalaado timirto marana walaaga koobdo laanto marki lagool hainjigaasa hoobadayan hainjigaasa saas oo kale beero arabtase yani saas oo kale masalan laantasaykaku walaa kahohoobadaw anasamirlkabuye ley mana rawa lbukaariy bukaariy baadis wuriyey an ibni cumar radia allahu taala canhuma gaala bni cumar may ka goole kuna unamay bahaanay juluusan kuu fidhiyahan maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay maca shay iyala fidhiini id waktagaasa jaa may kooyay rajulun rajulkayakooy rajulkaasoo min alansaari reer madina yani yakooy fasalama rajulki salaami alayhi ala nabiy adbara rajul kuma adbara ansaariy ansaarigi dubir jeediyey bay faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulsina ka goray ya akha lansaari ansaar walaalkeediyo kayfa sidee ba akika walaalka sacd bna cubaadata say sacd bna cubaad o ansaari hay saydulkasraji say xanuunkiisa ayu faqala lansaari mere saalixun huwa saalixun waay fayleya yani sidi hortime fayley roonyiwa saasay goskoobata yani hadalka hadalka faylel faday sub yani fayley hata hadi eedn anu fayleylelere saalixun kiisubun waay faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi markaasa meray man an yacuudu boogode hu sacad bin cubaadat ay haboogode minkum isingaalisin kumid aylabehe ana haboogode aylabehe fagama nabiy nabo gumi yani fagumna ununa gumi macahu maa nabiy lagumi walhanaxnun bilcatan bilcata casharata mun iyo dhowr un ena yalagumniya li cabdillaahi bin cumar kumi dhowr gof ena ma calayna una korkaanan haana nicaalon kobyaalan haana koban wedin wa ma calayna korkaanan haana nicaalon kobyaalan haan walaa kifaafun hubno iskaalsi wajarma goyaan wali tarkoog jifton hata ninka jarno hub ninka jar walaa galaani sukootiyo madawlka dawolo igibalka dawolowna ninka jar walaa gumusun gamisnan gamna intaasina kumnimana namsii socdaani fi tilkana kasocdaani a namsii socdaani fi tilka taasi asibaaki osba eeladaas eh gabal bacaadi ho osba eele iya kasocdaani gabal walban ka bahaane eekan kulaadaso yaleremana baadi meelolaka arga intaad gabalki osba eelnafatin waldiseye eh yani wa kay fa yamshi namshi socdaanay fi tilka sibaaio hosbeeladaas oo kureelkeeka socdaani koblan xataa jina ilaa an kuseena oho sacd bin cubaadat an kuseena may gadaal mareena qawmuho qawmu sacd sacd qoomkisi markadaa inga gadaal mareen min xawli xawli sacd sacd gaarisa ku gadaal mareen xataa danaa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi inti ku dhawaado asxaabu hataa danaa asxaabu asxaabu rasuuli rasuulka saartis aladina asxaabtaas oo macahuma anabi inti ku dhawaadan mama yani usun yani khushunat lcayshi nolola cariiris oo saabu rasuul ha mareen taasay natusiya cabdillahi bin cumar hadid weriyaas qaala cabdillahi makagore kunaunani juluusan ku fidhiyaani maca rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam la fidhin id waktigaasa ja may kohay rajul waa kohay rajulkaaso min alansaar fasalama rajul rajulki salaami alayhi ala nabiy salaami uma adbare ansaariyu ansaarigi iskubahay gadoomi faqaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilah rasulsi may kore ya aka lansaar ansaar walaalkeediyo lanki ansaarandhalidyo saasa kayfa sabeeba aki walaalkey ay ah yani walaalkaysa ay aki filislaamisa ay sacdubnu cubaadata esa ayo xanuunkii jiridiisa haayo faqala lansaariy mere saalixun huwa saalixun huwa sacad saalixunkiisoo banfaylay waay faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkana ka gooday man an yacuudu boogde hu sacda boogde ninku misinhalsin gumiday faqaama huwa rasulka gumi sala lahu alayh wasalam gumna unuun gumni macahu maa nabi walhaal macnuunoon bilcata cashara tumang i dhor ena ma calayna una korkaan anhaan tumang dhor go bilcmayre min alaaa ilaa cashar sadilku bila ilaa tumang intindahay ilaa tis intindahay tolere kolkan tumang i dhor un ena ma calayna korkaanana nicaalon kobyalan haan walaa kifaafan ma calayna korkaanana kifaafan kofyaalan angab kobnan gabna kobnan gabna wa walaa galaanisu kofyaalan gabna yani walaa gumusun gamiisyalan calayna korkaan anhaan damis dangadudon idin manshii socdaan iyo bani gumnaa gumnay namshi haal una socdaan gumni fi tilka taas kasocdaanti aste baafi cosba eeladaase alardu lmaalixa cosbad oo aradoo dhinaawka ho yalaraydia yani shiifaso saase cosba eeladi taas kasocdaan o bani way kuleelke manaa hay hataa ji'naa ilaa an kuseeno hu sacad an kuseen fastaakara marki seenid gadaal mareena gawmuhu gawmu sac sacad eerkiisay galanti walimeeladoogiya gadaal mareen min xawli xawli sacdi biya binaayeen min xawli xawli sacad sacad gaari sheeku gadaal mareen xata dana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka intin kudhawaado sacdan kudhawaad waaصxaabihu xata dana asxaabuhu asxaab nabi naba saabtisandigno aladina saabtaso macu maa nabi mahu macshadin rawama yura adka muslimu wacan cimran bin xuseyn radi allahu taala canhuma an nabiy sala lahu alay slam anahu ana nabiya gaala nabiy naw may ka gole kan siin kayr badan garni ana garnigay wahay uma aladina haniya siin kayr badan yaluna lahariiran hum garni lahariiran uma aladina ahaniya sin khayr badan yaruna lerina hum garni qala cimranu cimran bin husein saaxiblbawasir meerafisgudihay wa fama adri yani mosh qala nabiy nabag ninka gooli maratayn ninka gooli o salaatan ka gooli mosheri uma yakunu may asalay bacdahum bacd aladina aladin kas bacdigoodi qawmun asalaayan erigaso aan askarnaga e bacdi sadid askarno muruntaan khayr badan e gadaasho qawmun asalaayan yahay yashhaduna markaato nagadaayan walaa yustashhaduna lanku markaato dalabaan wayakununa khiyaanayan walaa yutamanuna lang aaminaan wayundiruna nibiraayan walaa yufuna an oofiyaan nibirsho wayadharu may daahiraase fihim fi lqawmi astamanu kureelsiya daahiraas wa mutafaqun aleyh adeskana mutafaq waay وعn cمrان بن حusein صاaحب الbawasir رadi الlahu taعala canhu عan النabiy malaaigda yani dongadaas kadalakila salaamasililaayo عan النabiy sala الlahu عalyه وasalam tisa jirna anahu ana النabiya qaal النabiy naumay kagooley خayركم kan sin kheer badan yari rasulka sala الlahu alay slam garni ana garnagay garnan maylsa rasulka yani may katilmaamay leray boqol sin antin garna ler al garn may leray boqol sin kalkun kayrukum kansin kayr badan garni garnagay wa asxaabu rasul rasulka sartis maalinta sarti rasulka mereya yani geekan kan ay maalintan tan ay lakubilaaw lanki geeka nool boqol sin kubacdima noolada rasulka sala allahu alay wasalam kalkun lanki markaas daladay inogi markaas daladay wal xisaabi oo asxaabtanka damboy maalinta isdhimadaay boqolka kamil mila ka dhamaatele kolka garnag ini boqol sana kakooban yihi melal kaogaado kolka boqolkaasaan khayr badan oo garnag yani asxaabu rasuul alalajeed uma aladina haniya khayr badan yalunahum kuwaas hairan asxaabu rasuul hadan yani hani hadan akabalanjibiyeno taabiciinta iyo hadan anasaan khayr badan a rasuul uma aladina kuwian khayr badan yalunahum kuwaas hariran taabicu taabiciin taabicu taabiciin afartan imaam afarta aim hadii la sheega meel yani garnagishayon afartaas yani waa ka masalan taabicu taabiciintas leerahay intaas sajidaskarno alqurun dahabiya yaleray qurunti deebka hayti oo qaaliga hayti mana islaamka qaaliga hayt salafusaalnalere qaala cimraan cimraan may ka gooley fama adri ana maoshi qaala nabiy nabag ninka gooli sala allahu alayhi wasalam maratayn lama took nika gooli o talaata sadi took nika gooli maoshi wa uma yakunu may bahaadayana bacdahum bacda aladina ladinka saysabiaskarna bacdisa qoomun ahaadayan qoom kaasoo yashaduna markaas kacayan walaa yustashhaduna lanku markaas dalabaanay markaas beeneed wa markaas beeneed markaas kacayan lang hasa kahor an weerdaday walang markhaati nagdi mejaran hoob dabis gobsada muni markhaati eraayan waana beengo shahadatu zurwa yashaduna markhaati nagalaayan walaa yustashhaduna lanku markhaati dalabaan wayakununa khiyaanayan walaa yutamanuna lang aaminaan wal adang aamin sira ninka aamini kor maalanka aamini kor nafsa inka aamini kor walay khiyaanayan walaa yutamanuna lang aaminaan wayandir wayan hay wayandiruna nedirhayaan nidr yani nidran walaa yufuna nadradan nedirkinin oofiyaan wayadaru daahiraas in daadiyo asamanu kulees daahiraas oo walila kukuladal walba lin shalbiyaane walbara uskuamayaanose kukul saalosay dantiota kabacdi reeb yani kuleesa daahiraas hanasay iya kooyi doonan ari rasulka mutafakun aleyh adisna mutafak way waan abi umamata radi lahu taala anhu qaala abi umama qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsina kagole yabna aadam ibnu aadam o inaka ad an tabdura ini dhiibto alfadla kano dheeraadka dhiibtiya khayrun kin khayr badan laka adlahaanta ay kin khayr badan waay wan tumsika ini haysato hu alfadla haysaton sharon laka kingi kin shar badan waay walaa tulaamu anta ada malki degaalaaw calaa kafaafin kifaay malki degaalaaw calaa qadri alxaaja wal adig markaasi indahanta dhiib malkala malki degaalawa wabda bilaaw malki wal biman bilaaw tacuulo tajibu nafaqatuhu calayka lankaada nafaqadiisi waajibaadka bilaawa sawaama yuray wadiska tirmidi waqaala tirmid may ka golay xadiiun hada xadiiun waaxsanun darjidis saxiix وan abi mamata radi alahu taala anu al abi mama gole al rasul lahi sala lahu laه wasalam ilahi rasulkana gole ya bna adam aadam anogisiyo dakulan alalagla inaka ad lan tahay an tabdula in ada dhiibta anta alfadla kano keyraadka ada dhiibta kan ada koobada dhiibtiya khayrun laka adlaanta kin khayr badan wal horkinjar way leh wan tumsika in ada haysato huwa alfadl ha haysaton sharun laka kinkin shar badan waay ahi walaa tulaama anta ada malki dagaalaw calaa kafaafin cala qadri lxaaja xaajada dhederse malki dagaala wal adiba danta tida kasaabsan adin bahanta malki dagaala wabda hoobo dhiibas bilaaw biman tacuulu biman taxuumu lankaadan gumaaso oo ad diilahayso aan gumaaso kaasoyka bilaaw wabda bilaaw biman tacuulu biman tajibu nafakatu calayka lanka nafakadi sii waajibaas bilaaw rawaa may uriyey yani waajib kortu waajibka ato taas gudoy markaas bacda tan markaasa rawaa may xadiidka tirmidi waqaala tirmidi may koray xadiidun hada xadiidun wa xadiiskaas oo xasan darjadiis hasan saxiin o saxiin wacan cubayd ilahi bin mxsani alansari alkidmi radia alahu taala anhu qala abu cubayd may kagole qala cubaydatu may kagole qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may kagole man kofal gofki asbaxa waa bariisado minkum isin halsin kumiday aaminan ala kawni aaminan hal aamin ay waa bariisado fi sirbihi yani wa kay gaahay fi nafsihi naftis dahdiya aamin ay waa bariisado mucaafan halay ki la caafiyay fi jasadi jasadki lang caafiyay cindahu cinda manka disnaya duutu yawmi maalintiis walkafilanaiyo waaba fakaanama xiizad koobabtay addunya addunye koobabtay lahu liman koobabti waa limid i xadaafiriha xadaafiri dunya addunye diniyaalse dhanka koobabti waa limid wa a yani saasa limidey waay waan cabdllahi yani ubayd ubaydati waan ubaydata bin mixsani alansari alkhidmiy ansari lignisbey hadana reer khidmi lignisbey radialahu taala anu gaala may kagoolay ubaydllahi qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsana kagolay man of ala gofki asbaxa waa bariisado minkum isin haal sin kumid ay aaminan haala kawni aaminan haal aamin ay waa bariisado fi sirdihi fi ahlihi ehel shay datiska waa bariisado kusoo aamin aya walkoobsado anjarna mucaafan haalay ki la caafiyay fi jasadihi jasadima manka jasadka lang caafiya injirnaay cindahu cinda man hadan haaday kuutu yawmi yawmi man manka suge yoonshay kuutkayna dis haadi fakaanama xiizat fakaanamaa xizadi oo koobagti waa lamid e jamacad kulmiday law liman addunya addunyo koobagti bicadaafiri cadaafiir dunya addunyo koobyaashe kukoobagti waa lamid waay dini kasta addunya kukoobagti waa lamid arkansugeen ayda waa mayura adika tirmidiyo wuri wagala imaamu tirmidi may kagolay xadiiun hada xadiiun waay xadiidkaasoo xasanun tajriid hasan sir bihi bikasri siin ilmuhmala siin lidhibactiriya laafri ey nafsiya lagnajeeda naftis man asbaca minkum aminan fi sirbi fi nafsi wa waila may led fi sirbihi fi gawmi fi ahli elshay datis waa bariso soo aminaysan oled وan cabdالlahi بn cmr بn اlcaas radi alahu taala canhum ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka goolay kad aflaxa may liibanay man iyo liiban aslama islaamay wakana haaday rishu risku man manka riskishay haadi kafaafan gadrulxaaja nagdi وaganac allahu ilahin humanka ganacsiyey bima walaagi aata allahu ala siyay humankaasay ganacsi kawaama yuri adesana muslimun ana rasuul lahi sala lahu ala slam qala rasul may gole kad aflaxa may baliibanay yani wa kay kad aflaxa may baliibanay yani mang yaliiban aslama islaamay muslim eh lang muslim eh yaliiban islam shay haysa wa kana risku risku man manka riski shay nahaaday kafaafan qadrulxaaji nagdi ya xaajidis walka filan bese oo hadin walkalan si xaaramay dini kalan weydiine wakanaca allahu ilahi ganacsiyay humankaas ganacsi bimaadi ka ganacsiyay ka sabarsi aata lah ilahay iskay human kasikasaba yani saaso ganacada hoob ganaacalasiyo gofka ida ma kunta da galbin ganuuci faanta wamaluka dunya sawaan tililahay o kala kama galaw shaafici yani hadii o adeertaa yani galbo oonayo ganuucay adan saaxibato adi maalka jingan agdaasan addunya kadaad yani sera rawamayulay adidka muslim muslim iyo wuri waan abi muhamadin